بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله وللفاعل أحكام وللفاacili faacilkii waxa u sugnaaday axkaamun axkaam minhaa ay min axkaami lfaacili faacilka axkaamtiisa ayay ka mid ahaatay annahu ay ana shana walxaala xaalka iyo shanigu laa yajuusu ma banaano xadfuhu ay xadfulfaacili faacilka in la xadfaa'i ma bannaano waayo liannahu ay lianna alfaacila faacilku cumdatun tiir weeyi fain dahara haddii uu muuqdo alfaacilu faacilku fi lafdi lafdiga haddii uu ku muuqdo haddii uu ka muuqdo wadaalika tusaale naxu qaama zaydun zayd baa istaagay iyo wixii lamid a weeyi wazaydaani labadii zayd qaamaa way istaageen iyo wixii lamid a weeyaan e fadaaka ay falmru waadixun arrinku sheekh waa cadiho waa banaanyaalba wailaa hadii kale wailaadan aadaatu istina maa iska ilaaliya waa inti shardiyada hadii laa naafiya isku idqaaman wailaa ay wain lam yadhari faacilu faacilkii hadii aanu muuqan fi lafdi lafdiga hadii aanu ka muuqan fa huwa faabaa lageliya waad iga arkaya waa jawaabkii ficlu shardigina wuu yahay fa huwa faacilkii damiirun damiir weeyi damiirkaasoo mustatirun qarsoon wadalika tusaale naxwu zaydun zayd qaama waa kacay iyo wixii wa minhaa ay wa min axkaami lfaacili faacilka axkaamtiisa ayuu ka mid ahaaday annahu xaal iyo shaaniye laa yajuusu ma bannaano taqdiimuhu ay taqdiimu lfaacili faacilka in lasoo horraysiiya cala alficli ficilka in laga soo horraysiiya aw maa fii ta'wiili lficlina wuu ku guda jiraade waxaa ta'wiiluficil laftiisa in laga soo horraysiiya banaanaan mayso fain wujida haddii la helo maa faacil haddii la helo daahiruhu maaga daahirkiisu annahu isagu faacilun faacil u yahay faacilkaasoo muqadamun lasoo horumariyey oo ficilka laga soo horu mariyey wajaba waxa waajiba taqdiirufaacili faacilkii in la qadaro ayaa waajiba damiiran damiir xaalo uu yahay damiirkaasoo mustatiran qarsoon wayakuunu waxa uu ahaanayaa almuqadamu kan la soo horu mariyey imaa mubtadaan ima an yakuuna inuu ahaado muqadamkaasi mubtadaan mubtado inuu ahaado wadalika tusaale naxwu zaydun zayd qaama waa kacay ay huwa zayd waimaa faacilna waima an yakuuna inuu ahaado muqadamku faacilan faacil inuu ahaado faacilkaasoo marfuucan lagu rafciyey bificlin ficil lagu rafciyey ficilkaasoo maxduufin go-an wadalika tusaale naxwu wain axadu min almushrikiina istajaaraka iyo wixii lamid awey wain axadun ay wain istajaaraka haddii magangelyo uu kuweydiisto axadun axad axadka oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ihi istajaaraka magangelyo uu kuweydiisto faajirhu de magangelyo si maxaa dhacay lianna adaata shari shardiga adaadkiisu laa tadkhulu ma gasho cala lmubtadai mubtadaha dushiisa ma gasho wa minha wa min axkaami lfaacili faacilka axkaamtiisa ayuu ka mid ahaaday ana ficlahu ay ana ficla alfaacili faacilka ficilkiisa yuwaxadu waa la keliyeeyaa maca taniyatihi ay maca taniyati lfaacili faacilka iyada oo la labeeyey ayaa isaga la keliyeeyaa wa jamcihi ay wa maca jamci lfaacili faacilka jamcintiisa maceeda ayaa ficilka la keliyeeyaa tawxiidan soo qadar keliyeelid tawxiidka oo keliyeelistaasoo kamaa yuwaxadu ay ka tawxiidihi keliyeelistiisa lamida ficilka la kaliyeelo maa maca ifraadihi ay maa ifraadi lfaacili faacilka marka mufradka laga dhigo sida loo ifraadiyo oo kale ficilka ayaa loo ifraadinaya faacilka marku musane iyo jamacna noqdo soo basiid ma fa taqulu waxaad odhanaysaa qama waxaa istaagay azaydani baa istaagay wa qaama zayduni baa istaagay kamaa taquulu sidaabu odhan oo kale ayaad sidaa u odhan qaama waxaa istaagay zaydun zayd baa istaagay dee zaydun ba he waxa weeyaan maad haleeshiin calaamatu taniya iyo calaamatu jamc ficilka waad ka dhartirtay maadaama faacilku uu mufrad ahaa soo ma sidaasi oo uu musano noqdo faacilka ama u jamca noqdona calaamatu taniya calaamatu jamcna ka qaawi weeyaan macnuhu sharaxaan ku arki doonaa qaala allahu allah waxa u yihi tacaala sarreeye qaala waxaa yidhaahdeen rajulaani laba nin waxaa yidhaahdeen ilaahay dahe qaala rajulaani laba odhan wa jaa waxay yimid almucadiruuna baa yimid kuwii cudurdaarka sheeganayey wa qaala aalimuuna waxaa yidhaahdeen wa qaala niswatun dumar waxa ay yidhaahdeen wa min alcarabi carab ayuu ka mid ahaaday man bacdi yulxiqu haleeshiinaya alficla ficilka calaamata taniyati taniyada calaamadeeda haleeshiinaya waljamciy calaamata ljamci jamaca calaamadiisa haleeshiinaya xilima idaa kaana marka uu yahay alfaacilu faacilku musanan musane marka uu yahay aw ama majmuucan uu yahay mid la jamciyey fataqulu wa qaamuu azayduna zaydyaalkii baa istaagay wa qumna alhindaatu hindooyinkii baa istaagay wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi tan alluqatu ee luqada waxaa lagu magacaabaa luqata akaluni albaraakiisu baa lagu magacaabaa akaluni waxay cunay albaraakiisu tafkiyaalkii bay cunay waayo lianna haadaa kan allafda lafdiga ah waa lafdige akaluni wa minhu ay min ilxaaqi lficli alcalaama wuxuu ka mid ahaaday haleeshiinta la haleeshinayo ficilka calaamadii taniyada iyo calaamadii jamca alxadiiu xadiikii ayaa ka mid ahaaday xadiikii saxiixa kama fi saxiixi lbukhaari wa muslim min xadiidi abi hurayra yatacaaqabuuna fiikum malaaikatu bileyli wamalaaikatu binahaari yatacaaqabuuna waxaa iscirbinaya fiikum idinka dhexdiina malaaikatun malaaig malaaigtaasoo bileyli ay fileyli habeenka ku sugan wa malaaikatun iyo malaaig malaaigtaasoo binahaari ay finahaari maalinta ku sugan wsaxiixu sida saxiixa ahi cinda hadihi lua ana alia alifta walwaawa iyo wa nuuna iyo nuuntu axrufun xuruuf weeyi xuruuftaasoo daalatun kutusinaysa cala taniyati taniyay kutusinaysa wljamci wa cala ljamci jamc bay kutusinaysa wa ana alfaacila ay wasaxiixu sida saxiixii ana alfaacila faacilku maa ay ay ladii ka weeyi istaqara sugnaaday huwa maagu bacdaha ay bacda alaxrufi xuruufta dabadood waxa sugnaaday ayaa la odhanaya waa faacilkii wa minha ay wa min axkaami alfaacili faacilka axkaamtiisa ayuu kamid ahaaday anahu xaal yashaaniya yajibu waxa waajiba taniisulficli ficilka in la dhadigeeyo ayaa waajiba bitaayin lagu dhadigeeyo tada oo saakinatin reeban tadaasoo fi aakhirilmaadi ficilka maadiga dabayaaqadiisa ku sugan wa bitaayin ta anahu yajibu waxa waajiba taniisulficli ficilka in lagu dhadigeeyo bitaayi mudaaracati mudaaracada tadeeda in lagu dhadigeeyo tadaasoo fi awalilmudaarici ay fii awali ficli mudaarici ficilka mudaaric awalkiisa ku sugnaatay waa xilima waa idaa kaana marka uu yahay alfaacilu faacilku mu'anathan waa marka uu yahay dhadig mu'anadkaasoo xaqiiqaya ta'niifi dhadigiisana xaqiiqi loo nisbeeyey wadalika tusaale naxu qaamad hindun hinda ayaa istaagtay iyo wixii lamid aweeyi wataquumu hindun hinda ayaa istaagaysa iyo wixii lamid aweeyi wayajuuzu waxa banaan tarku iyo wa ihbaatuhaabaa in la sugo tadi xilima idaa kaana marka uu yahay alfaacilu faacilku majaaziyi taniidi dhadigiisa mid majaazi loo nisbeeye marka uu yahay wadalika tusaale naxu alaca shamsu cadeed baa soo baxday iyo wixii awey ah wa qowlihi tacaala wa ka qowlihi tacaala allah sarreeye qowlkiisa uu yidhi wamaa kaana may ahaanin salaatuhum salaadoodu may ahaanin cinda albeyti beytka cinda albeyti beytka agtiisa xaalada ay ahaatay salaadaasi ilaa mukaan mooyaane foori iyo wa tasdiyatan sacabatumid sacaba wa xukmu musanaa musanaa xukunkiisu wlmajmuuci wa xukmu lmajmuuci majmuuca xukunkiisa jamca tasxiixin la jamciyey xukmu lmufradi ay ka xukmi lmufradi mufradka xukunkiisa oo kale weeyi fataquulu waxaad odhanaysaa qaama zaydaani labadii zayd baa istaagay wa qaama zayduna baa istaagay wa qaamat ilmuslimataani labadii dumaree muslimaanka ahaa baa istaagay wa qaamat ilmuslimaatu dumarkii muslimaadka ahaa baa istaagay wa amaa jamcu tagsiiri jajaminta jamceega miya fa xukmuhu ay fa xukmu jamci tagsi fa xukmu jamci tagsiiri jamcu tagsiirka xukunkiisu xukmu majaaziyi taaniifi ka taniifkiisa majaashi loo nisbeeye xukunkiisa oo kale weeye taquul waxaad odhanaysaa qaama rijaalu raggii baa istaagay qaama rijaalu jamci raggaabaa istaagay wa qaamat rijaalu jamaacadii ragga ahayd baa istaagtay wa qaama alhunuudu jamcii hunuudka ahabaa istaagay wa qaamat ilhunuudu jamaacadii hindooyinkaabaa istaagay wa minha wa min axkaami lfaacili faacilka axkaamtiisa ayuu ka mid ahaaday ana alasla sidaa asalka ah fiihi ay fi lfaacili faacilka dhexdiisa asalkii an yeliya waa inuu la xidhiidhsado ay huwa faacilku ficlahu ficilkiisa waa inu la xidhiidsado uma yudkara la sheego almafcuulu mafcuulka la sheego wadalika tusaale naxu qowlihi tacaala wawaria waa dhaxlay sulaymaanu sulaymaan daawuuda daawuud buu dhaxlay waqad yataakharu inuu dambeeyo ayaa la arkaa alfaacilu faacilku inuu dambeeyo oo wayataqadamu lmafcuulu mafcuulku uu soo horumaro taqaduman soo hormarid taqadumkaasoo jawaasanay daa jawaasin banaani loo nisbeeyey ah, banaani u saaiiba wadalika tusaale naxu qawlihi tacaala walaqad jaa dhab ahaan waxaa soo gaaray aala fircawna fircoon aalkiisi waxaa soo gaaray annuduru kuwii digay waa jamcu nadiir kuwii digayay ayaa soo gaaray wwujuban ay wayataqadamu lmafcuulu mafcuulka inuu soo hormaro ayaa la arkaa taqaduman soo hormarid taqadumkaasoo wujuuban ay daa wujuubin waajibnimo loo waajibnimo u saaxiiba wadalika tusaale naxw shaqalatna bay odhanayaan waxaana mashquuliyey amwaalunaa xoolaha nagii baana mashquuliyey wdkur xus id wakti xus ibtalaa u jirrabay oo imtixaamay ibraahima ibraahim rabuhu ay rabu ibraahima ibraahim rabbigii waxa weeyaan u jirrabay ee imtixaamay waqad yataqadamu inuu soo hormaro ayaa la arkaa almafcuulu mafcuulku inuu soo hormaro cala alficli ficilka uu ka soo hormaro walfaacil wacala alfaacili faacilka uu ka soo hormaro taqaduman soo hormarin taqadumkaasoo jawaasan banaani daa jawaasin banaani u saaxiiba wadalika tusaale naxw fariiqan ay kadabuu way beeniyeen fariiqan koox way beeniyeen ambiyadii kamida wafariiqan wa yaqtuluuna waa ay laynayeen fariiqan kooxna wafariiqan kooxna yaqtuluuna waa ay laynayeen waa xikaayatul xaal yaqtuluuna waa ay laynayeen waaya wa wujuuban wa taqaduman soo hormari inuu soo hormaro ayaa la arkaa taqadumkaasoo wujuuban idaa wujuubin waajibnimo u saaxiiba naxu fa aya aayaati illaahi aayaadka ilaahay teebaad tunkiruuna inkiraysaan ood waayo lana isma istifhaami istifhaamta ismigeeda lahu ismu istifhaamka waxa u sugnaaday sadru kalaamka bilowgiisa baab mafcuul ladi lam yusama faacil sheekhu raxima llahu wuxuu inoo soo bilaabay baabkii baabu marfuucaati asmaa wuxuuna usoo horreysiiyey faacilka waayo cinda ljumhuur isaga ayaa asal ah waxaynu soo qaadanay faacilku waxa uu leeyahay tacriif luqatan wasilaaxa waynu soo qaadanay waxaa kale oo uu leeyahay faacilku aqsaam aqsaamtaana waynu ka soo baxnay waxaa kaleynu ka soo baxnay oo sheekhu inoo taabtay caamilka rafcinaya faacilka wuxuynu yidhi waa ficil ama waxa ku sugan tawiilulficil ficil macnihi wax qaba tawiilulficil insha allah waxa qabaay asmaa'ada camal fasha sida ficilka oo kale u camal fasha baab gaaru ku keeni doonaa hal ismi buu inooga tusaaleeyey oo ismiga faacilde inta kalena meesheedaan ugu tegi doonaa insha allah halkan sheekhu raxima allahu tacala waxa uu ka gudagelayaa faacilku axkaam bu iska leeyahy faacilku he eh, iska leeyahy marka axkaamtii awal hore gurada laga sheeg sheegi jiray ba u dhigayba sheekhu wa laysku daalinaya male axkaamtii lafteedii ayaa waxa weeya matniga uu kuu saaray marka axkaamta ayaa insha allahu tacala halkaaynu ka gudageli doonaa faacilku axkaam buu leya axkaamta way fara badan tahay culimadu ilaa sagaal bay gaarhseen lakin shan ka mid a ayaa sheekuu ka sheegay inta kalena kuradan insha allahu tacala kaga biirin doonaa ah, lifaacilin tiscun khudi taakhiira wاrafca wاdikra walow taqdiira tajriida caamilin lahu can calamin tafniyatin jamcin lixaaqin culima ta'niihahu waxadfa ficlin yacmalu licilmihi waasluhu yatasilu bcaamili iغnaauhu can اlhabr wakownuhu bila tacadudin dahr lifaacilin tiscun khudi taakhiira wاrafca wاdikra walow taqdiira tajriida caamilin lahu can calamin tahniyatin jamcin lixaaqin culima taniihahu waxaadfa ficlin yacmalu licilmihi waasluhu yatasilu bicaamilin ignaa'uhu can اlkhabr wa kownuhu bilaa tacadudin dahar intaasaa lagu jamciya axkaamti sooba intaaba itaa haddaad iska xiftisid waa lagu soo ururiya soo ma iyadoo faahfaasin waan gudageli doonaa haddaba axkaamtaasi waxaa kamid a lifaacilin tiscin khudi takhiira inuu xagga dambe maro soo ma wixii ba isaga inoo keeni doona basuu sheekhu mare marna wuxuu yidhi axkaamta ka u horeeyaay wuxuu yidhi anahu laa yajuusu xadfuhu faacilki in la xadfaa ma banaano ah, waa cadamu xadfi faacil faacilka waa inaan la xadfin ya lifaacilin tiscun khudi taakhiira wrafca wadikra waa in la sheego soo ma waa inuu sheeganaado waa inuu joogo oo in la xadfaayi ma banaano wuu tacliiliyo sababna liannahu cumdade waa tiir lama xadfo tiirkana lama gooyo sidaa aawadeed maadaama oo uu cumdo yahay waxa asal ah oo faacilka axkaamtiisa kamid a ah, inuu noqdo madkuur mid sheegan inuu noqdo cadamu xadfi lfaacil faacilka waa inaan daaqada laga saarin waa yahay sheekhu wuxuu inoo daba dhigay hadaba faacilkii aan doondoonaynay haddii lafdigaba uu ka muuqdo ka waran lafdigaba hadii uu ka muuqdo ka waran haddee lagu hadlo oo dhaahir uu noqdo ama ismi daahira ha noqdo ama damiir ha noqdo he fadaka huwa alfaacilu sheekh kaa muuqda waa faacilkii de ama ismi daahira ha noqdo ama damiir ha noqdee haddee nudqigii uu ku muuqda iyo lafdigii dee kaa muuqda waa faacilkii masle fani ya haddii uu waayo ka warram adaba haddii waayo wuxuu noqonayaa damiir mustatira oo qarsoon buu noqonaya oynu fahnima damiir mustatira oo qarsoon buu noqonaya tusaaluhu kuu tusaaleeyey qaama zaydun zayd baa istaagay ka warransha qaama zaydun imika waa ficil iyo faacil maa zayd maxaa loo rafciyey liannahu faacilun calaamat rafcad maxay damoo noqotay liannahu ismu mufradun munsarifun saxiix wala la ya saa ma eh qaama zaydun qaama zaydun waynu fahnay soo ma waa yahay markaa wuu muuqdaa iminka maadaama oo lafdigii u ka muuqdo kan muuqda maxaynu odhananaa de faacil baynu odhananaa wazaydaani qaama wazaydani qama azaydani wa maxay wa mubtade qama maxaa ku jira damir soo ma damiirkaa muuqdaa waa maxay de faacilki baan ka dhigana jumladuna khabar bay noqonaysaa wuu muuqdaa sooma aragno haddaba haddii uu muuqan waayo ka waran haddii uu muuqan waayo dee damiir mustatir minuu noqonaya tusaale zaydun zayd qaama wuu kacay aaway faacilkii wa huwa waa mustatir de wuu qarsoon yihin sooma waa mustatirun markaa koowaad waa maxay waa cadamu xadfi faacil faacilka waa inaan la xadfin waa waa inuu an yakuna madkuuran mid sheegan waa inuu noqdo haddii uu muuqdo oo u sheegan yaho nudqiga aynu ka aragno dee ka muuqda waa faacilkii haddii unu ka arki weyno oo inoo muuqan waayna waa damiir mustatira intaa ma hadaba fahnay haddaba waxaa jirta mararka qaarkood oo la xadfi karo waa la xadfi karaa ilaa sagaal mawdicay culimadu gaadhsiiyaan sagaal bay gaadhsiiyaan sagaal ya sagaalka ma sheegayno insha alla sagaalka ma wada sheegayno de waad arkayna intaynu laqmayno laba kamid a ah haddaynu sheegno inta kalena insha alla waa iman doonaan ya idinka laftiin soo akhrisan kartaan de adee laydin adee laydin baraarujiyo waayahay ah sagaalkaasi ficilka majhuulka loo bineeyey faacilkiisa ka war de waa maxduufe madkuur maaba ya daraba aye am daraba camrun zaydan camar wuxuu garaacay zayd buu garaacay aye daraba camrun zaydan kadibna waxaa la iska gooyey camar maxaa la yidhi duriba zaydun ba la yidhi duriba zaydun faacilkii maan la xadfin meesha waxa jooga waa maay waa mafcuul bihi hide mafcuul bihi waa Eh, waxaa kale oo ficilkooga lagooyaa dhowr ficil qalama iyo taalama iyo ma iyo kuwaasna ma qaataan faacil ficilka ficil lagu adkeeyina isna faacil ma qaato jaa jaa muxamedun iminka haddaad tidhahdid ta tawkiidkee lagu adkeeyey ficilka faacil qaadan maayo isaguna faacil isaguna qaadan maayo waxaa kaloo kamid a ah istinaha mufaraqa soo garan maysan istinaha mufaraqa isna faacilkiisa u go-an yahy aciilkiisa isagana wuu goanya tusaale maa qaama ilaa hindun baa tiri maa qaama ilaa hindun asalka hore muxuu ahaa maa qaama axadun ilaa hindun hindidani bedel bay ba ahayd sooma maxay ahayd de faacilkeed bedelka ahayd faacilka maxduufka sooma saxiix walala markaa waxyaala saasoo kale soo reebaa jira ilaa sagaal culimadu gaadhsiiyaan laakiin xukunkiisu waa maxay kolka hore waa inuu midkuur noqdo weeyaan markaa ilaa dhowrka sagaalka masalena waa la goyn waxna waynu ka tilmaanay halkaasi waa xukunkii inaga dhaafa xukunkii labaad wuxuuna yidhi laa yajuusu taqdiimuhu cala alficli ya waa kownuhu mutaahiran sooma inuu dambeeyo waa halkay ohan jireen ka cabiri jireen ya hudi takhira sooma waa inuu ka dambeeyo ayo ya yuu ka dambaynaya ficilkuu ka dambaynaya sheekh ficilkaa soo horeynaya ficilka ayaa soo horeynaya waa yahay waa xukunkiisa labaad waa inuu ficilkii soo horeeyo ama wixii taawiilulficil qabay waa inuu soo horeeyo faacilkuna uu dambeeyo misle bani waa xukunka labaad haddaba su-aal buu kugu baraarujiyo wuxuu ku yidhi haddii la helo ka waran shay la moodayo faacil shay faacil la moodayo muqadama oo ficilkii ka soo horeeya meesha inoo yaalla maxaan samaynaa maxaynu samaynaa wuxuu yidhi taasi haddii ay dhacdo laba arrimood baa lagu xalinayaa buu ku yidhi sheekhu laba arrimood baa lagu xallin mid waa mida horta waxa weeyaan faacilkii isagu waa waajibulxadaf faacilkii wajaba taqdiir aacil baan ujeeda wajaba taqdiir aacil damiira mustatira faacilkii in laga dhigo damiir mustatira ayaa waajib noqonaysa damiir mustatira inuu noqdo ayaa waajib noqonaysa maadaama oo aynu aragnay shay daahir ahaan u muuqda inuu faacil yahay eeg shay daahir ahaan u muuqda inuu faacil yahay baynu aragnay muqadamna oo caamilkii ficilka ahaa ama taawiilu ficilkaa ka soo horeeya wuxuu ku yidhi isla markaa waajib noqonaysa inaynu qadarno faacilkii inuu yahay damir mustatira oo waayo haddaba shaygan maxaynu ka yeelnaa soo horeeya eela u muuqda suuraddii faacilnimo faacilkii damiir mustatir ka dhignay waxaynu ka dhigaynaa buuri muqadamkaasi laba mid buu noqon karaa mubtaduu noqon karaa mubtade ayuu noqon karaa ama wuxuu noqon karaa faacil buu noqon karaa eeg faacil laakiin ficilkan ka dambeeya faaciluma ficil xadfan buu faacil u yahay ma suya noqnoqonaysa ficil xadfan buu faacil u yahay tusaale zaidun qaama baynu aragna zaydun qaama waynu aragnay imika zaydun waa maxay dee waxaa la moodayaa qofka ibtidaayiga wuxuu moodayaa faacil ka soo horeeya ficilkii sidaa yeeli mayne faacilka waxaanu ka dhiganaa damiir mustatir oo qarsoon zayd kan soo horeeyana waxaanu ka dhiganaa mubtadaynu ka dhiganaa ficilkan meesha yaalla iyo faacilkiisuna fii maxali rafca khabar bay noqonayaan saxiix walala sow basiid ma waxa kale oo bannaan inaynu ka dhigno faacil laakin ficilkan ka soo horeeya faacil ma aha laakin yuu faacilu yahay ya ficil xadfan buu faacilu yahay weliba waajibnimo loo xadfay waajibnimo loo xadfay waa maxay waa aayadda qur-aanku kuugu tusaaleeyey wain axadu min almushrikiina istajaaraka iminka ardaygu wuxuu moodayaa wain axadu min almushrikiina istajaaraka axaduntan istijaarada dambe faacilkayga inuu yahay qofka ibtidaayi suuragal maasha sidaasi maa suuragal oo axkaamta faacilka ayay kamid tahay inuu ficilku soo horeeyo faacilkuna uu dambeeyo waayo maxaan samaynaa waxaan samaynaynaa axadun tani waa faacil waxayna faacil u tahay ficil maxduuf ah waajibnimona loo xadfay oo uu caddaynayo ficilka dambe ee istijaara ficilka dambe istijaara saxiix wala la wain wain istajaaraka axadu min almushrikiina istajaaraka oo ficilka maxaa loo keeni waayey waa waajibulxadal sheekh lama keene limaada ficilka dambe waxaa la idhahdaa mufasir ficilka go-aan ee faacilka lana waxaa la dhahdaa mufasar haye walaa yajtamicu lmufasiru wlmufasaru maca mufasirka wax cadaynaya iyo mufasirka la cadaynayaana mar keliya mama kulmaanba sheekh waa qaacida iska ilaaliya ma kulmi karaan marka waa waajibulxadaf marka ficilkiisa muxuu noqday waajibulxadaf weeyaan iska ilaali waayo mufasirkii baa jooga mufasirkii maadaama u joogo mufasirkii dee labadaasi kulmi maayaan ciwad iyo mucawad canhu ma kulmaan sheekh waa yahay su-aal kale a iman karta waxaa iman kartaa oo axadun tamaynu mubtadaba ka dhigno maxayna kalifay inaan ficil soo qadqadino aadun maynu mubtada ka dhigno laabtaada intay ku dhex wareegleed sheekhaa kaaga jawaabo wuxuu ku yidhi liana adaata shardi laa tadkhulu cala lmubtadayn sheekhow u fiirso oo oh, intani adaatu shardi adaatu shardiguna mubtade ma galaan mubtade ma galaan limaada sababta loo dejiyey adaatu shardiga horta waa maxay waxaa loo dejiyey litacliiqi ficlin bificlin in ficil ficil lagu marka adaatu shardigu maxay gaar ku yihiin biljumali ficliya sida asaxa adaatu shardigii mubtade geli maayo maadaama mubtade aanu gelayn waxaynu odhananaa waa faacil ficilkiisiina wuu xadfa yahay waana waajibulxadaf weeyi oo ficilka dambe ayaa mufasira kaa go-anee faacilkiisa uu yahayna mufasir weeyi masl fankana mayna basireen ya jawaab shardigina waa faajir weeyaan jawaab shardigina halkaa weeyaan khulaasadiisu kan maxay noqonaysaa waa xukunkii labaadee faacilku laha u fiirsada waxa weeyaan laa yajuusu taqdiimuhu cala lficli ah waa inuu mutaahir yahay waa inuu ficilka uu ka dambeeyo ficilka waa inuu ka dambeeyo haddaynu aragno wax la moodo faacil siaynu la dhaqmi karnaa oo ka soo horeeya caamilkii isla markaa horta waxaanu samaynaynaa faacilka waxaanu ka dhiganaa damiir mustatira shaygan muqadamka ana laba midkood baynu ku xukumaynaa inuu mubtade yahay iyo inuu faacil uu u yahay ficil go-an hadda inuu fail uu yahay ficil go-an labadiiba tusaale bu ku ma waxba adag baa ugu jira maya kuma jiro waa sida zaydun qaama oo kale zaydun qaama zayd mubtadaynu ku xukumaynaa qaamana waa ficilkii faacilkiisina waa jaa-isstitaar jumladaasaana khabar unoqonaysa tadamana isaga kuu tusaale waa aayadda qur-aanka wain axadun waa shardiya ficlu shardigii waa maxduuf oo waa ficilka la fasirayo axadunna waa faacilka ficilka mufasarkaa ee go-an istijaarada waa jumla mufasar jumla mufasira weeyaano waa laa maxalo lahaa min alicraab icraabka maxalkumale jawaabu shardigina waa faajirhu haddee su-aal kale lagu weydiiya oo lagu hahdo sheekhow maxaad faacil uga dhigtay maad mubtadaba ka dhigtid waxaad odhanaysaa adaatu shardigu ma galaan mubtadaha masl sababta oo ah waxaa loo dejiyey waa litacliiqi ficlin bificlin in ficil ficil lagu xidho maadaama sa loo dejiyey sida asaxa waxay gaar ku yihiin jumla ficliya masl waa xukunkii labaad imse xukun baynu laba ka koobaad waa maxay an yakuuna madkuuran shardiga labaad inoo sheegna waa maxay an yakuuna mutaahiran caamilka inuu ka dambeeyo shardiga saddexaad shardiga saddexaad wuxuuna yidhi caamilka ku camal falaya ficilka ficilkiisa waa la ficilkiisa waa la keliyeeya tajrid tajriid alcaamili can calaamati taniyati waljamci tajriiduhu halkii halkii lawlaa weeyaan ya tajriid halkii laga cabiriye weeyaan wajarid ilficla idaa maa usnida linayn aw jamcin kafaaza shuhada saasuu alifyu odhan doona marka ficilka waxaynu ka waxidaynaa oynu ka keliyeynaynaa oynu ka tajriidinaynaa calaamadii tasniyada iyo calaamadii jamaca sida loo keliyeeyo ficilka marka faacilkiisu uu mufradka yahay masla fahnay maxaan idin marka uu mufrad yahay ficilka ma calaamatu tasniya calaamatu jamca la raaciya la sidaasi oo kale uun ka dhig faacilkii hadduu musane noqdo ama uu jamc noqdo ficilka ha gelin calaamatu tasniya hana gelin calaamatu jamc kolka mufradkaaba sida aad u keliyeenaysid ficilka markuu faacilku mufradka yahay un u keliye markuu faacilka muan iyo jamc noqdo fahamkumasoo mase waxooga adayga ku jira sheekh ma adka intan iyo zaydani ha odhanin baa lagu leeyahay azaydani calaamatu tafniye ka ficilka qaama zayduna ha odhanin baa lagu leeyahay qaamu azayduna sidaad u odhanaysid qaama zaydun iminka qaama zaydun de zayd waa faacil waana mufrad ficilka ma calaamatu tafniya calaamatu jamcad haleeshisay la sidaasi oo kale un ficilka ula dhaqan hadii faacilkii mutane iyo u noqdo misle fani waa xukunkii saddexaad wey aayado quraan soo qatay qaala rajulani ilaahay mu oran qaala rajulani de soo ma waayahay rajulani waa faacil imika rajulani imise su-aalood baa la iska weydiinaya laba maxaa loo rafciyey waa faacil calaamatu rafcada maxaa alif looga dhigay waa musane waaba intaaba weyan waa alifta weyan calaamatu rafcadina dee icraab nogama baahno waja almucadiruuna lama odhanoo ilaahay mu odhan wajaau almucadiruuna wa qaala aalimuuna wa qaaluu alhaalimuuna lama odhan wa qaala niswatun wa qulna niswatun lama odhan de maxaa laga keliyeeyey marka calaamadii tasniyada calaamada tasniyadu marka maxay noqonaysaa ya calaamada tasniyadu maxay noqonaysaa deeto alif weeyaan calaamada jamcuna jamcu lamu noqoni inuu jamcu eh, mudakar saalim yahay iyo iyo jamcu maanasu saalim jamcu mudakar saalim haduu yahay de waaw jamcu maanasu saalim haduu yahayna de waa nuunu niswa mana labadan marka calaamadaha laga ifraadinayahay waa kuwaa weeyi waayahay waka sababtu waa maxay marka sababta saa loo leeya waa maxay sababta saa loo leeya waa garataan waxa weeyaan sababtu waxa la moodi ismigan daahirka ahi inuu yahay mubtada muahara haddaynu nidhaahno qaamaa azaydani haddaynu nidhaahno waxaa la moodayaa azaydaanida dambe inay tahay mubtade muakhar ah waxaan ka horeeyo oo qama ihina inuu yahay khabarkii oo soo taqadumay saasaa la moodaya sidaa aawadeed baa la laazimay ficilka in lakeliy la keliyeeyo iyada oo la riixayo bushiga kaasiya iyo ibhaamkaa soo arooraya saxiix walala waa basiid ma tahay waa fudayd bayla tahay haddaba wuxuu yidhi carabta waxa ka mid a niman haleeshiiye calaamada tasniyada iyo calaamada jamca marka faacilku musanow yahay ama u jamc yahay ah. wuxuu ku yidhi wa min alcarabi man bu yidhi wa min alcarabi wa min alcarabi dee mintu waa tabciidiye weyan sooma carab oo dhan maaha ya wa min alcarabi buu ku yidhi jumhuur lcarab luqadooda sida fusxadii waa sidaa hore weeyaan sidaa hore ee qur-aankuna uu ku yimid waa sida laakiin carabta waxaa ku jira kuwa haleeshiinaya calaamada taniyada iyo calaamada jam calaamada taniyadu waa alifti jamcuna hadduu jamcu manusaalim yahay waa nuunka jamcu karusaalim hadduu yana waa wawde marka faacilku muhane iyo jamcu yahay oo maxay odhanayaan tusaaleahaan qaama azaydani waa ka kuu sheegay isbade waxay odhanayaan buu yidhi qaama azaydani qaamu azayduna qumna alhindatu saasay odhanayaan sidaasi ayay odhanayaan waayahay nimankani wa waa nima waa luqadaasi waxa iska leh waa luqatu tay ah, reer tay luqadooda wey iyo nimanka la idhaahdo asdi shauna iyo nimanka la idhaahdo balxari luqadan magaceega waxaa la idhahdaa buu ku akaluni albaraki akaluni albarakith waa la akaluni albarakith sababta lagu bixiyo maay bu yidhi lafdigan baa la maqlay bu yidhi carabta iyaga kamida laga maqlay oo ku dhawaaq oo yidhi akaluni albarakidu ah, iminka akaluni maxaa ku jira wowga maxaa lala xidhiidhiyey eh, maxaa lala ficilka calaamatu jamc de faacilkina hadda waa albarakidu adeeg waa jamc faacilki he de waa waa barakid waa jamc waa jamcu burkusin burkusin mufridki waa sida barkusna way dhadaan burkusna sida afsaxi waa in burkus la bamaha iyo ashhara oo fatxaha ka shuuraysan haye kadibna muxuu haleeshiyey calaamadii jamcuu haleeshiyey inuu maxay dhaabay ahayd akalanii albaraaidu inuu saa dhaabay ahayd waa yahay wuxuu odhanayaa faakihu wuxuu odhanayaa mithaalkan laba shuduud baa kusugan buu odhanaya labada shuduud waxa weeye mid waa mida ilxaaqu lficli alcalaama ficilkii waxaa la haleeshiyey calaamadii calaamadii jamca la haleeshiyey waa talabaade wawdii waxa loo isticmaalay bu odhanaya maxay maalaa yacqil baa loo isticmaalo ohanaya maalaa yacqil ayaa loo isticmaalay oo albarakiis waa loo isticmaalay sidaasi ayaa waxa weeyaan u odhanayaa marka ashcaar ku soo aroortina way jirtaa gabayadaha kitaabka xag hoose idinku qorqorayo ra'ayna alghawaani shayba laxaa bicaaridin faacraadna cani bilkhuduudi nawaadiri ra'ayna alawani bu yidhi ra'ayna waxay arkeen bu yidhi alkhawani dumarkii quruxdooda ku kaaftoomay ashayba ciradii bay arkeen bu yidhi shaybka oo laaxa bicaaridi caaridkayga ka soo muuqday bu halkaas kasoo soo muuqday ayay arkeen bu fa acrabna way jeediyeen bu yidhi canii aniga waxay iga jeediyeen bilkhuduudi dhabanadii annawaadiri ifay dhabanadii iftiimaya way igala jeedsadeen bu marka cira igu arkeen <laughs> ya maxalushaahidkeenu waa maxay ra'ayna alkhawani ra'ayna alkhawani alkhawaanimana jamcayn ay haddana muxuu haleeshiyey ya de waka calaamada o arkaysaan calaamaddii waa ka haleeshiyey marka wuxuu yidhi luqada tan ah daliil maynuu helaynaa ha xadiidka rasuulkaa kusoo aroori bu ya yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bileyli wa malaa'ikatun binnahaari iyo aayadda qur-aanka wa asaru najwa aladiina dalamuu marka waxaynu odhanaynaa xadiidka rasuulka ku xambaari mayno luqadaasi waxa weeyaan daciifada ee luqada afsaxa aynu ku xambaarana luqada afsaxa ayaynu ku xambaarana oo maxaynu odhanana yatacaaqabuuna waynu garanay waa ficil afcaalu khamsa soo ma waa faacilkii wowgu waa maxay dee waa waynu isla garanana fiikum jaariya majruurka ku tacalujiya malaaikatun baa timiday malaaikatun laba kuu banaan waa bedel baynu odhanana waxay bedel ka tahay wowga ayay bedel ka tahay wowga ayay bedel ka tahay waxaa kaloo aynu odhan karnaa malaaikatun tani wa mubtade muaharaynu odhanayna yatacaaqabuuna fiikum jumlada horena wa khabarkii oo taqadumanu odhanayna yatacaaqabuuna fiikum mid ay sukin cidbinaysa weeyi malaaikatun malaaig saasa odhanaysa markaa xadiidka rasuulka dee luqa daciifa ku xambaani sheekadatii afsax ahaahe waxa weeyaan uga helaya boos waxa weeyaan daciif hala raadin hala aadin markaa labada way ku banaantay inaad tidhaahdid yatacaaqabuuna wowdeedaa laga bedelaya malaaikatun iyo inaad tidhaahdid malaaikatun waa mubtade muahara jumlada horena waa khabarkii so basiid ma wa asaru najwa aladiina dalamuu aayadda qur waa la mid wa asaruu way qarsadeen annajwa faq ayay qarsadeen alladiina kuwii alladiinadaasi waxay leeyihin maxay waa luqatu akaluun albaraaquud bay yidhahdeenoo alladiina waa wa asaruuna de wawdani waa maxay waa calaamadii soo ma waxaynu odhananaa wa asaruu waa saxo waa faacil baynu odhananaa anajwana waa mafcuul baynu odhanna waa khabar muqadama aladiina waa mubtadiyo muahara ama aladiina bedel baan ka dhiganaa waxaynu ka bedelanaa awowda labada qolba ku banaan sheek saasaan ku xambaarana aayadda qur-aanka iyo xadiidkaba waa yahay haddaba wasaxiixu an alalifa walwaaba wanuuna axrufun daalatu cala tasniyati waljamci muxuu uga jeedaa wasaxiixdu waayo ma jumhuurulcarab ba maya waa luqadan eeg luqada nafteeda cinda haadihi luqa sida saxiixa ah maadaama ay kulmeen alifta de eh, joogo calaamatu taniya iyo calaamatu jamc iyo ay joogaan meesha faacilkiina uu joogo maxaa la samaynaya sida saxiixi waxa weeyaan bu i ku jirte alifta iyo wowda iyo nuuntu waa xuruuf xuruufaynu ka cabirana maxaynayna tusinayaan taniye iyo jamc un bayna tusinayaane waa ismiga iyaga ka dambeeya ila haddii kale tacadudulfaacil baa meesha ka imanay wa kawnu bilaa tacadudin daharna waad garanaysaa mayna basiidayn waa basiid bay la ta waay ilaa dhowr qawlo kale ayaa ku jira marka qawlkaasi waxaa ku tagsan siiba weyhiga cidda waafaqsan qawlka labaadna waxay leeyihin lawaaxiqdan waxaa la odhanaya waa damair faacilkii waana faacilkii waa damair waana faacilkii marfuuca ka dambeeyana waa mubtada muahara waa qowl labaad iyada iyo waxa ka horeeyana khabar muqadama ayuu noqonaya qowlka saddexaad waa damair waana faacil marfuuca ka dambeeyana waa bedel saddexdaa qowl baa ku jira lakin sida saxiixa maxayna yidhi sida saxiixa wuxuna yidhi alifta iyo wowda iyo nuuntu wasaxiixu cinda hadihi luqa dorana sanad iska ilaaliya wasaxiixu cinda hadihi luqa waa inaynu ka dhigno aliftii waa calaamatu taniya waa xarfun daalun calaa taniya wowdi waa maxay wa waa xarfun daalun calaa jamacati dukuur nuunti waa maxay waa xarfun daalun calaa jamacati ina saasay noqonaysa waxa ka dambeeyaana waa maxay waa faacilkii weeyaan halkaana waxaynu ku haynaa waa xukunkii saddexaad weeyi xukunkaa saddexaad markaa maay weyna la dheeraaday xukunka saddexaad waxa weeyaan ficilka waxa laga keli yeelayaa calaamada taniyada iyo calaamada jamca faacilka marka uu yahay muhane iyo jamc sida loo sida loo waxido ee loo keli yeelo faacilku marka uu mufrad ka yahay luqadaasina carab way ka soo aroortay waxaana leedaha luqada reer tayibaas kale iyo nimanka loo yaqaano asdishauna iyo nimanka la dhahda balxaari waxaana la yidhahda luqatu akaluni albarakiifu misle fani axaadiista iyo aayadda qur-aanka ana luqada alfusxa baynu ku xambaarnay lugada alfusxa ah ayaynu ku xambaarnay ka soco waxaa kamid ah oo xukunkii afraad u noqonaya waxa waajiba ficilka in la dadigeeyo waajiba ficilka in la dadigeeyo ayaa waajiba culimay ficilka in la dhadigeeya waajiba haddaba ficilkii saddex bay ahayn horta ficil maadi halka inoo dhig ficil maadi isaga halkaa inoo dhig maxaa soo haray ficil maadi iyo ficil mudaaric bay noo soo haray ficilka maadi saynu u taaniitinanaa ficilka maadi waxaynu u taaniitinanaa saynu ficilka maadi waxaynu u taniitinanaa taa asaakin ayaynu agga dambe ka gelinanaa asaakin ayaynu xagga dambe ka gelinaynaa waaya ficilka mudaarictaynu utaniitinanaa taa tanii mutaxarika aynu agga ka dhiganaa mn saasaa lagu kala taniitinaya waa xilima xillimay waajib noqonaysaa faacilka in ficilka in la dhidigeeyay xilima ayay waajib tahay ila yejib buu ku yidhi wuxuu ku yidhi waa marka faacilku yahay muanaf kowdha weliba uu yahay xaqiiqi iyo tanii labaad ma weliba uu yahay muttasilan bicaamili weliba caamilkiisu aanu ahayn nicmo iyo bisa afartaa shardi baad xifdiyasa afartaa inaan laga helin afartaa shardi ko waa inuu yahay waan ujeeda muanad eh, waa inuu yahay muanadka waa inuu yahay muanad waa inuu yahay waa shardiga koowaad shardiga labaad maxaa nidhi waa inuu xaqiiqa iyo yahay xaqiiqii taniis muxuu ka jeedaa maa lahu farjun weeyaan mutasil waa inuu yahayo waa inaan lakala faslin waa inaan la kala faslin caamilkoodu waa inaanu ahayn nicmo iyo bisa waa mise shartaan u sheegna afar baan sheegna shar afartaa shardi ayaynu k ayaynu ka eegaynaa waa inuu ismi daahira yahay oo mu'anatha weliba waa inuu yahay xaqiiqa iyo taaniis weliba waa inuu yahay mutasila bificlihi weliba ficilkaasi waa inuu nicmiyo bisa aanu ahayn afar shardi maynayn afartaa shardi aynu eegna ayn ayaynu eegana muxuu ku yihi qaamad hindun iminka eega hindun waa maxay dee waa ismi daahira ismi daahira munayn waa ismi daahira muna xaqiiqa iyo taaniihayn muna mutasilan bicaamiliha aanu ahayn faacil caamilkoog ma ma bisiyi nicmaha mayna keenin shuruudii markaa waxaa waajiba caamilkaasi qaamat ah inaynu taniifino waa waajib waa midkaasi ka labaad sheekhu muu sheegine mawdica labaad ee ay waajib noqoto ficilka in la taniifiya waxa weeyaan faacilkii inuu noqdo idaa kaana alfaacilu damiiran mutasila yacuudu calaa muanain faacilki waa maxay waa damiir waana mutasil yuuna unoqonayaa muanas ama xaqiiqa iyo tanii ha noqdo muanasku unoqonaya ama majaaza iyo tanii ha noqdo farqi male majaaza iyo taniiskuna waa maa laa farja lah weyan sida ka shamsi walardi oo kale waxaan mudakerka de muqaabalin weyn waaya maxaan idin idhi mawdica labaad ee faacilka ta taniis la geliya ay waajib tahay waa idaa kana alfaacilu damiira mutasila yacuudu calaa muanasin waa marka faacilka uu noqdo damir mutasil oo caamilkiisa ku daba dhegan una noqonayo muanad muanadku u noqonaya ha noqdo xaqiiqa iyo taanii ama ha noqdo majaaz iyo taanii markaana waa waajib tusaale hindun qaamat hindun qaamat imika qaamo maxaa ku jira damiir baa noqonaya damiirkan iyuu noqonaya muanad muanad buu noqonaya mar haddee damirkaasi uu noqonayo muanadku u noqonayaba oo uu horeeyo muanadkii maxaa la odhanayaa ficilka in la tanikiya waa waajib sheekh waa he waa waajib maxaad ohanaysaa marka hindun qaamat hindun taquum baad ohanaysa haday mudaaric tahayna mana basidayn ma ad ka sheekhtay maad maadku waa yahay isagoo majaaziyo taaniisa ka waran ashamsu dalacat ashamsu dalacat ama ashamsu tadlucu baad ohanaysa waayo shams waa majaaziyo taaniis laakin waa maxay maxaa u noqonaya dee damiir baa u noqonaya soo ma damiir muna noqonin marka waa maxay markaana in la taniifiyaa waa waajib waa labada goor labada goor waa maxay wa idaa kaana alfaacilu sman daahira xaqiiqaya taniif mutasila bificlihi ficilkiisuna nicmiya bi isa aanu ahayn mawdica labaad wa idaa kaana alfaacilu damiira mutasila yacuudu calaa muanain ah, ama xaqiiqaya taniif ha noqdo noqonaya ama majaaziya taniif mayna basidayn ka wayajuusu tarkutaa idaa kaana alfaacilu majaaziya taaniid buu weri waxaa banaantaadii in laga tago iyo in la sugo saasaa qadarani in laga tagiyo in la sugaaba way banaan tahay faacilku adduunya majaaziye taniid ma isla garana halkaana faacilku adduunya majaaziye taniid ha oo waa maxay tusaale iminka dalaca shamsu ka horo waxaa kuu banaan inay tidhahdid dalacat shamsu iyo inay tidhaahdid dalaca shamsu labaduba way banaan tahay labadaba banaan tahay haddama haddee la idhaahdo ashamsu alacda hadee la dhao ashamsu alac lama odhan karo limaada damiirka noqonaya u noqonaya muanas marka waa iynskaa kaa khaldamin iynskaa kaa khaldamin laakiin faacilka laftiisu hadduu noqdo majaaziya taniif ismi daahirina uu yahay maxaa la odhanaya waxaa la waa in la sugaana way banaan tahay in laga tagaana way banaan iyaguna waa afar meelood weeyaan kitaabku idin qoraya afar meelood weyan afartaa meelood waa maxay idaa kaana alfaacilu sman aahiran majaaziya tanii waa marka faacilku yahay ismi aahira taniidkiisuna uu yahay mid majaazi loo nisbeeyey sida alacat shamsu waad ohan kartaa alaca shamsu waad ohan kartaa aayadda qur-aanka eg qad jaaatkum mawcidatun aayad kalena maxay kuso aroortay faman jaaahu mawcidatun marna taa baa la geliya marna waa laga tegay soo ma aragti marka waa majaaziyu taniid haddii faacilki uu noqdo ismi daahira oo majaaziyu taniida baatna waa banaan yahay in tarkina waa banaan yahay in laga taga masl fahnay xaaladda labaad ida kaana alfaacilu jamca taksiirin faacilki hadduu yahay jamcu taksir faacilku hadduu jamcu taksiir yahay ama mudakar ha u ahaado ama muanas ha u ahaade markaana waa la gelin karaa waana laga tegi karaa maxaa la odhanaya qaamat rijaalu ama qaama rijaalu qaamat lhunuudu ama qaama lhunuudu saasaa la odhanaya oo macnuhu waa maxay markaynu qaamat rijaalu leenahay waxaynu ku ta'wiilinayna aynu ku fasirana bimacna aljamaaca markaynu leenahay qaama rijaaluna bimacna jamci baynu odhan oo waxay ka dhigan tahay adigoo yidhi qaamat jamaacat rijaali iyo adigoo yidhi qaama jamcu rijaali qaama jamcu rijaali saasaad ku galaawileysa markaad ku kala tafsirinaysa markaad taada wadato waa bimacna aljamaaca dee baa ku jirta soo arki markay waa bimacna aljamci dee jamacna ta kuma jirto meela basidayn mid labaad baynu heynaa ka saddexaad idaa kaana alfaacilu lmu'anathu faacilan linicma wa bisa faacilku haddii uu u noqdo faacilka muanadki hadduu faacil u noqdo ficilka nicmo iyo bisana maxaa la odhanaya isbaatina waa banaan tarkina waa banaan yahay nicma hindun nicmat lmar'atu hindun labadaba kuu banaan maslada afraad waa idaa idaa fusila bayna alficli walfaacili lmuanati alxaqiiqiyi fasilun ar ah, fasilun hayru ila waa marka lagu kala fasliyo ficilkii iyo faacilkii ahaa muanadka xaqiiqiga faasil ilaa aan ahayn faasil ilaa aan ahayn tusaale waxaa tidhi xadara yawma imraatun ama jaaa alyawma imraatun labaduba kuu banaan iminka faacilka iyo ficilka wa inu kala faslina ilaana kumaynaan kala faslin maxaa kuu banaan inaad tidhahdid jaat alyawma imraatun iyo inaad tidhahdid jaaa alyawma imraatun saxiix walala laakiin ilaa iyaga haddee lagu kala saaro ka warrama horeynu usoo sheegnay iyadoo waxaa waajib noqonaysa cinda jumhuuri nuxaat tarku ta limaada faacilku xaqiiq ahaan waa mudakar maxduuf dawaaniga inii sheegay oo macnuhu wuxuu ka dhigan yahay maa qaama axadun ilaa hindun hindina bedel bayba ka tahay bedel bay ka tahay afartaasina iyaguna waan sheegnay afartaasina waa marka uu noqonayo taada in la geliyo iyo taada in laga tago wuxuu ku tusaaleeyey alaca shamsu iyo aayadda qur-aanka wamaa kaana salaatuhum dee salaad waa maxay waa majaas iyo taani sooma dee lama gelino ilahay wamaa kaanat ma odhante markaa labaduba banaanbe luqadii bay ku banaananaysaa marka xagga luqada marka inula kacno ka soco haddaba xukunka musanaha iyo jamca ka warrama musanuhu hadduu mudakar yahay wuxuu lamid yahay mufradka mudakerka mufradka mudakerkaa ah, m taabaa la gelinay may saasoo kale isagana ugelaysaa qaama qaama waxaad odhanaysaa qaama rajulaani baad odhanaysaa jamca dee jamcu tasxiixu labu noqonaya hadduu jamcu mudakaru saalim yahay waxaad ula dhaqmaysaa sidii mufradka mudakerka aad ula dhaqmaysay ma taabaad gelin mayo waad ka ilaalinaysaa hadduu jamcu yahay jamcu muanas saalimna maxaad samaynaysaa dee ta baad gelinaysaa sidii mufradada muanasada aad ula dhaqmaysa baad ula dhaqmaysaa saxiix wala la hadduu musanuhu yahay muanas dumarana sidii mufradada muanasada aad ula dhaqmaysay tada u gelinaysay ayaad u gelinaysaa marka xukunka musana iyo xukunka jamca wuxuu kugu hawilay mufradka mufradkunbaad eegaysaa mufradku hadduu muanas yahay dee waad garanaysaa halku marayo musanahoog iyo jamcooguba meel buu umaraya hadduu mufradku mudakar yahayna musanaho musanaha mudakarkaa iyo jamca mudakerkiina dhinac ba umarayaan iyaguna ama jamcu tagsirka miya isaga waxaan ku darnay majaaziyo taniifkaa la haleeshinayaayo tarki iyo ihbaat baa banaan waa xukunkii afraad xukunka sheekhu raxima llahu uu ku gebagabeeye waa ka shanaade uu gebagabeeyeba xukunka uu ku gebagabeeyey waxaa asal ah faacilka sidaa u asalka waa inuu ficilkiisa la xidhiidsado waa inuu he ficilkiisa la xidhiidsado kadibna mafcuulka la sheego ficil baa la sheegaya faacilkaa ku xigaya kadibna mafcuulkaa dambaynaya sida asalkii waa sida aayadda qur-aanku inoogu waa waria sulaymanu daawuuda waria waa caamilki waa ficilkii sulaymaanna waa faacilkii daawuudana waa maxay waa mafcuulkii kolaka qaarkood waxaa dhici karta faacilka in la soo taqdiimiya inuu waajibba yahay waa marka iltibaas laga baqayo tusaale ahaan hadday isla noqdaan laba ismiyo waxa weeyaan maqsuur hadday isla noqdaan ka waran dee kala garanayo ma baraba muusa ciisa ka ka hore in laga dhiga waajiba hadday laba ismu ishaaro isla noqdaan ka waran daraba haada daka ka hore in laga dhigaa noqonayo faacil waajiba hadday laba ismu mawsuul isla noqdaan ka waran daraba man fi daari man cala albaabi maxaa waajiba ka hore in faacil laga dhiga marka waajib noqonayo waayo iltibaas baa laga cararaya ka soco waqad yataakharu lfaacil wey yataqadamu lmafcuulu jawaasa muxuu ka wadaa wuxuu ku leeyahay horta asalka hore waa sida waa inuu faacilku ficilka ku daba xigo kadibna mafcuulka la sheego waxaa dhici karta faacilku inuu dambeeyo mafcuulkuna uu soo horeeyo mafcuul ficilkii maxaa ku xigaya mafcuulkaa ku xigaya faacilkiina wuu dambaynaya laba suuraa ka soo bixi jawaazan iyo wujuban baa kasoo baxaya marka misle fahmi jawaazan iyo wujuban jawaazanka daabit uma samayn kartid oo uu fara yahay wuxuu kugu tusaaleeyey walaqad jaaa aala fircawna nuduru iminka eeg jaaa mafcuulkeygi waa aala wuu soo hormaray fircawn isaga waa mudaafiley waa caalam acuj ma u diide annuduruna waa oo dambeeya waa waa taqdiimkaasi mafcuulku soo hormaray waa taqdiim daa jawaazin saxiix walala mararka qaarkoodna taqdiimka mafcuulku soo horaynaya wujuubbuba noqonaya muxuu noqonayaa wujuub buu noqonaya wujuubka marka uu noqonayo waa mawaadic meelo weeyaana laba inooga tilmaamay labadaasaan ku gaabsanayna labadu waa maxay waa idaa kaana alfaacilu isman daahiran wlmafcuulu damiiran mutasilan bificlihi faacilkii muxuu noqday ismi daahira mafcuulkiina muxuu noqday damiir mutasila ah oo ficilka ku daba dhegan u fiirsada aayadda qur-aanka shakalatnaa amwaaluna iminka mafcuulkii me waa naada faacilkiina me waa amwaal muna ismi daahir ahayn idaa kaana alfaacilu isman daahiran wlmafcuulu damiira mutasila bificlihi haddee la idhaahdo aynu uga leexano oo waxa weeya soo hormarin haddee la idhahdo oo mafcuulku ha dambeeyo waxaa ka dhalanaysa damiirkii iyada oo mutasil ay suuragal tahay in lagula yimaado in loo leexdo munfasil taasina suuragal ma ahayn ila fi masalatayn labada masalena maxay ahayn masalatu salmihi iyo masalatu kuntuhu labadii masale midna maaha taasaa ka dhalanaysa marka qaacidadaasa naga jabaysa marka soo ma garanayno marka maxaa waajib noqonaysa inuu mafcuulkii soo horeeya waajib noqotay faacilkiina uu dib maro baabidkeedu waa maxay waa idaa kaana alfaacilu sman ظaahiran wlmafcuulu damiira mutasila culima mayna basidayn haddee lasoo hormariyana maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya waxa weeyaan damiirkii in la fasliyo iyada oo ay suuragal ahayd in wasli lagula yimaado in wasli lagu yimaado labadii suure laga soo reebayna maaha de masalada labaad waa ida اtasala bilfaacili damiiru yacuudu calى lmafcuul faacilka laftiisa waxaa la xidhiidhsanaya damiir u noqonaya mafcuulka damiir u noqonaya mafcuulka waa tusaalaha eeg waid ibtalaa ibraahima rabuhu iminka faacilkii waa rabuhu damiirka rabuu ku jira ayuu unoqonayaa mafcuulku unoqonaya haddaynu nidhaahno ka waran halasoo horraysiiyo maxaa ka dhalan cawdu damiiri ilaa mutaahirin lafdan wa rutbatan wahada laa yajuus ilaa fi sitati masaa'il lixdii masalena ka mid maaha lixda masale mar baan sheegi doonaa insha alla ya mar baan isu taagi doonaa marka eeg maxaa waajib noqday marka ibraahim in la soo horraysiiyo oo mafcuulaha waajiba limaada faacilka ayaa uu ku daba dhegan yahay damiir u noqonaya mafcuulka haddee la yidhaahdo faacilka hala soo hormariyana waxa ka dhalan damiirka faacilka ku jira inuu u noqdo shay kaga dambeeya xaggii dhawaqa iyo xaggii daraje ahaanba haddama isla fahni labadaa mawduc buu sheegay ama labadaa suure labadaas ka xifdiya masale kaleu keeno wuxuu yidhi mafcuulku inuu soo hormaraa suuragaloo labadoodiiba uu ka soo horeeyo ayo ficilkii iyo faacilkii labadaba uu ka soo horeynaya laba suura ka soo bixi jawaazan wa wujuuban jawaasan baabil kuu yeelan wuxuu kugu tusaaleeyey fariiqan kadabu ariiqan iminka waa mafcuul soo taqadumay ficilkiiyo faacilkina waa damay waa jawaazan wa fariiqan yaqtuluuna waa mafcuul soo taqadumay yaqtuluuna waa ficilkii iyo faacilkii wujuubanna wuxuu ku tusaaleeyey fa aya aayaati illaahi tunkirun buu ku tusaaleeyey fa aya aayaati illaahi tunkiruun buu ku tusaaleeyey aya waa mafcuul soo taqadumay tunkiruunna waa jumladaasi de waa garanaysa waa ficil iyo faacil weeyaan muxuuna soo horraysiiyey mafcuulkii buu soo horraysiiyey inuu soo horraysiya markan waa waajib oo suuradan waajib bay noqonaysaa oo limaada waa idaa kaana lahu sadru lkalaam mafcuulkii baa yeeshay sadrulkalaam oo siduu u yeeshay waa ismi istifhaam ismi istifhaamna muxuu leeyahay iyo asmaa shardig iyo maxay leeyihiin sadaaratlkalaam bay leeyihin sadaaratlkalaam haddee dib loo dhigana dee waxay dibdhigaasi wuxuu anfiyayaa sadaaradii ay mutaysteen ayaa waxa weeyaan meesha ay ka saaraysaa haddee dib loo dhigana markaas uru iyadana inooga sheege waxaa kalena gadaal baynu ku arki doonaa insha alla marka imise xukun baynu haynaa shan baynu haynaa soo ma shantaasi waa maxay ya inuu madkuur yahay sooma laa yajuusu xadfuhu shardiga labaadna waa maxay laa yajuusu taqdiimuhu cala alficl shardiga saddexaadna waa maxay tajriiduhu can calaamati taniyati waljamci shardiga afraadna waa maxay waa tanii ficli yajibu tanii lficli oo hadduu maadi yahay taa taniiba agga dambe laga gelin hadduu mudaaric yahayna taa mutaxarika agga hore laga gelaya taadi mudaaric ahayd xukunka afraad waa maxay yaa uu sheegay ya waa in ficilkiisa la xidhiidho waa shan maxay naga maqan marka afar bay naga maqan soo maa an yakuna marfuucan inuu mafruuciya waa xukunkiisa waa inuu mafruuciya haye shardiga toddobaadna wuxuu noqonayaa jawaazu xadfi caamili caamilkiisa waa la xadfi karaa wax daliila hadii la helo ina tusinaya de imika wayna axadu min almushrikiin istijaara kaba caamilkiisa u go-naa sooma axaduna faacil bu ah toddobaynu haynaa shardiga sideedaad muxuu noqonayaa wa kawnuhu bilaa tacadudin dahr wa kawnuhu bilaa tacadudin dahar ma tacadudo faacilku faacilku e ma tacadudo iska ilaali faacilku tacadudi maayo halka mubtaduu khabaro badan isaga uu yeelan karo faacilku waa mid keliya shardiga sagaalaad muxuu noqonaya iqnaauhu can ilkhabar waa inuu khabar faacilku kaa kaasin karo taana waynu soo marnayba waa xilima tusaale ahaan ismiga faacil marka shuruuddii laga helo ee waxa wey ictimaadki iyo wixii uu haysto faacilkuu qaadanaya muxuu kaga filaanaya khabar buu kaga filaanaya sadda waa inaad faacilka u xifdidaan aad bay ufududahay inu yar dheeraadaad moodo caawa halkaasaan ku daynana wallahu aclam subxanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk